bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllah wslm عlى nabiyihi اlأmiin mxamed bn cabd اllahi khatm الnabiyiina وimaam اlmursaliin wعlى alihi وصaxbihi wالtaabiciina wman tabicahum bإxsaan ilى ywm اddiin allahuma faqihna fi اddiin ya rab اlcaalamiin waa dersigii shan iyo afartanaad ee kitaabkii atanbih fi اlfiqh lilimaam sheikh abi isxaaq ibraahim bn caliy bni yuusuf الshiraazi raximah اllahu tacala wanafacana bcilmih waxuu ka bilaabmayaa qowlka uu ku leeyahay musanifku raximah اllahu tacala fii baabi qasmi الصadaqaat wain naqصa الnisaabu qabla اlxawli wakana qad bayana anaha zakaة mucajalaة jaaza lahu an ystarjic wain halaka اlfaqiiru aw istaghnى min gayri الzakaةi qabla اlxawli lam yujzihi can اlfard wastarjaca in kana qad bayana anaha zakaة mucajala waxaynu ka soo hadlaynay sakada iyo bixinteedii axkaamtii ku tacalluqaysay innaga oo kusoo guda jirnay qofku inuu soo qadimi karo sakadiisii oo uu ka soo hormarin karo waqtigii ay waajibaysay axkaamtiibuu weli kusii jira arrinkaa ku saabsanaydoo wuxuu yidhi wain naqasa anisaab qofku nisaabkiisii hadduu isdhimo qabla alxawli sanadkii oo dhammaan wa kaana qad bayana horena isagoo u sii sheegay annahaa sakaatun mucajala sakadan uu bixinaya inay tahay mid qadina jaaza lahu an yastarjica inuu soo ceshadaa way u bannaanta wain halaka alfaqiiru kii la siiyey hadduu dhinto aw istakhnaa ama uu hodanba noqdo min gayri zakaati sakada waxaan ahayn uu qani ku noqdo qabla alxawli sanadkiiyoon dhammaan lam yujsihi ka gudi mayso waxaa uu bixiyey can ilfardi faralkii ka gudi maayo wastarjaca wuu soo ceshan markaa in kaana qad bayana hadduu sii sheegay annahaa sakaatun mucajala inay qadin tahay qofkii sakadiisa sii qadimay ee wakhtigeediio aan la gaadhin sii bixiyey waynagii nidhi way bannaan tahay haddii nisaabku uu guntamay sanad lasii sanadkaa dhexdiisa in la sii qadimo haddaba wuxuu halkan inoo sheegayaa waxaa la qadimay inuu zako saxan noqdo waxay ku xidhan tahay sanadkii marka la gaaro wakhtigii zakadu ay waajibaysay xaaladdu kalba siday noqoto sidaa uun toosugumuu gudin baa la leeyahay kolka sanadka wakhtigii ay sakadu waajibaysay la gaadho ayaa haddana xaaladii la eegaya deetana qofkii maaliga ahaa ee zakada bixiyey waxaa la eegayaa zakadii ma ku waajibtayoo dee markii sanadkii u dhammaaday xaalad zaka ka waajibto ma ku sugan yahay mise waxbaa iska bedelay ila waxba iska bedeli karo oo ninkii qaniga ahaa ee sakadiisa sii qadimay isagoo faqiiraba waktigii la gaari kara marka taa waa la eegaya waxaa kaloo la eegayaa qofkii zakada qaatay ahal ma u yahay inuu sakadan qaato waqtulwujuubka oo aakhirulxawlka ah haddii labadooda mid isbedelo wixii inaani zaka ahayn baa caddaanaysa oo haddii maaligii isbedelo oo ninkiiba uu noqdo inaanay zakaba ku waajibayn afartan ariuu lahaa mid buu sii qadimay lix bilood markii la joogay laba bilood kadib baa xoolihiisii dhowr neef baa ka dhintay dhowr iyo soddon baa usoo haray iyo soddon buu hayay markuu xabadda ka bixiyey haddana shan kalaaba iska dhintayba sanadkii wuxuu markaa u go-ay isagoo afar soddon ama shan iyo soddon neef haysta tii uu zakada u bixiyeyna ku dar dee lix iyo soddon bay isku noqonayan lix waxba kama waajibaan waxaa markaa cadaatay ninku waxaanu qadimay inaanay zaka ahayn waayo ninkan de zakaba laguma leh lix iyo soddon neef zakaba kama waajibto haddaba waa yahay dee neefkiima loo soo celinaya waxay ku xidhan tahay markii uu dhiibayey miyuu warbixin gudbiyey se waxba muu ka warbixinin hadday warbixini jirtay oo uu qofkan uu siinayay u sheegay uu ku yidhi waar waa sakadaydiiyo wakhtigeedii la oo qadina hadduu sidaa yidhi dee markay caddaatay inaan saka lagu helen intuu noqdu odhanaya waar inaad wax igu leedahaan moodaye shaw waxba igumaad lahayn iska soo celi neefki wuu odhan karaayo way u banaanta wuxuu la mid yahay uun qof aad moodaysa inuu dayn kugu leeyahay oo tii war dayntii waa tan cigaho oo haddana dib yar fikirto ogaatay inaanu dayn ba kugu lahayn maxaad war waxba igumaad lahayn iska soo celi inaad u daysaana waa khayr de haddaad u daysaana waa caadi haddaadan u dayn ead kaga noqotana way noqon kartaa laakiin waxaa shardiga inaad ku wargelisay ama uu ogaa isaguna uu kula ogaa muhimku waa inuu kula ogaa uun inay waxay zake qadina tahay laakiin haddaanu kula ogeyn dee ma soconayso waxba soo ceshan kari mayso maxaa yeelay inaad been sheegaysa maxaanu ka ogna ooni sake qadinaba ahayn qaab hibo oo kalunbay isaga eg tahay dee hibadana mar haddii la qabdoodo qofkii uu guddoomo laguma noqdo shardina maha sekada markaad bixinayso qofka inaad u sheegto tirado waa intood boqol doollar soo haddaad u dhiibto ood niyeysan tahay inay sekadaadi tahay waa caadi sheegid looma baahno laakiin soo ceshashada aad soo ceshanayso ayaa ku xidan hadday zakaadu qadin inaad sheegtay inay zake tahay kuma fille weliba inay zako qadina tahay waa inaad sheegtay taasi waa xaggaaga hadday wax iska bedelaan isagii hadday wax iska bedelaan maxaynu eegaynaa sakadaadu masala rabadaan bay waajibaysay rabadaantii oon la gaadhin oo imika maalan rabiicu haani lagu jiro shan bilood oo kale ka dhiman yihiin ayaad zakadii qadintay nin baad siisa rabadaantii ay zakadaadu waajibaysay baa la gaadhay ninkiiba rajab dhexdeeduu dhintay aad sakada siisa maxaa caddaatay ilaan adiga rabadaan bay sakadu kugu waajibaysa masaakiinta markaa nool baa wax kugu leh kuwii wax kugu lahaa maaha inaad ku kala siisay baa caddaatay adiga dadka xaqa kugu lihi waa waqtulwujuubka dadka jooga ayaa xaqa kugu leh waqtiga ay waxaan waajibaysa cidda nool baa wax kugu leh marka hadday cadaato ninkii oo iskaba dhintayba ayaa rabadaantii timid adna waad ogtahay inuu ninkii dhintay dee sekadaasi may gudine seke kalea lagaa dooni waayo masaakiinta nool baa wax kugu leh kaad siisayna iyagii ka mid maaha horubuu dhintay amaa ninkii mabuu dhimane taajir baabu isu bedelayba oo ninkii muddo yar kadib baaba ilaahay adduunyadii ku soo faruurayo rabadaantiiba waxay soo gashay ninkii xoolaha kale horayay waxaan uu aniga ku noqdayna intii yareed u dhiibtay maaha xoolo kalu helay haddii intii aad u dhiibtay uun ilaahay u barakeeyey oo intii uu ani ku noqday dhib ma laha taas ila waaba sidii la doonayey taasi waa wixii la doonayay sakada waa loo siinay da ninkan inuu kaaftoomba laakiin haddii wax kale ila haddii iyadii haddii ka soo ceshada ood ka soo ceshatana de faqiir buu dib u noqonayaa soo ma imikuba adna sakadii dib kugu dad ku celilahaydun markaa taa ka soo ceshan maysid laakiin haddii xoolo kale u helo adduun kale u helo oo ninkii uu qani noqdo waqtulwujuubkii waxaa caddaatay ninkani dadkii wax kugu lahaa inaanu ahayn deetana mar labaad baa sakadii lagaa doonaya su-aal baa imanaysaoo haddaba isagiima ka soo ceshanaya dee shardigii unbaa u xidhan aynu hore usoo sheegnay miyaad sii sheegtay inay sake qadina tahay haddaad u sheegtay inay sake qadina tahay waad ka soo ceshay laakiin haddaanad u sheegin dee annagu hibun baanu ka soo qaadaynaa waxaad u hibaysay oo uu kaa qabdooday hibadana hadii la qabdoodo laguma noqon karo maca salaama wey wuxuu ku yuri wain naqasa nisaabu qabla alxawli wakaana qad bayana anaha zakaatun mucajala wuu usii sheegay jaaza lahu an yastarjica way u banaan tahay maa asab maa inuu soo ceshada daruuri maaha inuu u daayaa way fiican wixii ay dhashay de haddii intaa neefku intuu rimay uu neef dhalay soo ceshan maayo de kaasi wixii ay intaa u dhashay isagaa iskale adigu neefkii unbaad soo eryanaysa haddii neefkii uu dhintayna dee qiimihiisii wain halaka alfaqiiru faqiirku hadduu dhinto aw istana ama uu ani noqdo min ayri akaati akadii aad siisay wax aan ahayn hadduu ani ku noqdo qabla alxawl sanadkiioo dhammaan oo yani markii sanadkii la gaadhay ani buu ahaa wey ma aha markaa arintu lama eegayo uun qabla alxawlkan uu ani noqday markaasaabay caddaatay ma aha hadduu intuu ani noqdo haddana dib faqiiru noqdo ramadaantii timaado isagoo faqiira waa caadi sakadaadi way gudaysa waayo waqtulwujuubkii danikan faqiir bu aha markan qabalaalxawlka la fidin yani wastamara wey wastamara hinaahu ilaa aakhiri alxawl wey haninimadiisii way sii jirtay ilaa intii xawlku uu ka dhammaanayo xawlkii wuxuu go-ay iyadoo ninkii uu hani yahay baa ramadaantii maalan la gaadhay lam yujzihi lam yujzi lmaalika almucajal wey waxaa la cajilay ee la qadimay maaligii gudi mayso can ilfardi waajibkii lagu lahaa wastarjaca waanu soo ceshan karaa in kaana qad bayana hadduu sii sheegay annahaa zakaatun mucajala inay zaka qadina ahay waman wajabat calayhi zakaatu fi lamwaali albaainati halkanna waxaa laga gelayaa qaabka loo qaybinayo cidda qaybinaysa si kale usii dhigno yaa qaybinaya zakada maadaa qaybinaya ma dowladdaad ku wareejinaysaa ma cid kaleaad u dhiibaysaa oo dadbaad deebsanaysaa wuxuu yidhi waman wajabat calayhi zakaatu qofkii zaka ay ku waajibtay fi lamwaali albaainati xooluhuna iyadoo ay yihiin xoolaha ay zakadu kaga waajibtay xoolaha dahsoon wa hiya xoolaha dahsooni annaadu waa lacagtii wa curuudu tijaarati alaabtii ganacsiga warikaazu dahabkii qarsoonaa ee dhulka laga helay jaaza lahu ninkan waxaa u bannaan an yufariqa inuu qaybiyo daalika zakada inuu qaybiyo binafsi isagu lafahantiisu ninkii xoolaha lahaa inuu isagu qaybiyaa u bannaan wa biwakiilihi dad uu dirsada inay qaybiyaanna way bannaan tahay wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yadfaca ila alimaami inuu dowladda u dhiibo wa lafdali sida mudanna alaaatu awjuhin saddex weji baa la isugu khilaafsan yahay axaduhaa weji wuxuu leeyahay an yufariqa binafsihi baa afdala inuu isagu qaybiyo laf ahaantiisa qaybiyo gacantiisa ku qaybiyo waaani ka labaadna wuxuu leeyahay an yadfaca ila alimaami dowladda inuu udhibaa afdala waaaliu ka saddexaadna in kaana alimaamu caadilan haddii dowladdu ay tahay dowlad cadaalad ku shaqaynayso inuu markaa dowladda u dhiibo imaamka u dhiibo ayaa afdala wain kaana jaa'iran hadduu daallin yahayna falafdalu sida fiicani an yufariqa binafsihi waa inuu isagu lafahantiisa qaybiyo wa fi lamwaali aahirati xoolihii muuqdayna wahiya almawaashi waa xoolihii noolaa wazuruucu beerihi wathimaaru midhihii geedaha waalmacaadinu iyo macdantii qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda xooga badani ana lahu waa inay u bannaan tahay an yufariqa binafsihi inuu isagu laf ahaantiisa qaybiyo inay u bannaan tahayba asax ka kalena wuxuu leeyahay may uma banaanaba inuu isagu qaybiyaa u bannaanaanba mayso waa inuu waxa waajiba inuu dowladda u dhiibo yaa qaybinaya zakada yaa qaybinaya zakada xoolaheedii waa la kala qaadaya labaa loo kala qaadaya xoolo la yidhaahdo xoolaha dahsoon iyo kuwo la yidhahdo xoolaha muuqda xoolaha muuqda waa kuwii noolaa arig iyo geeliyo lodi dee qof kasta inta neefu haysto waad garan karaysa hadaad u yar kuurgashoo tiriso waad haysaa tiradii inuu geel badan ninkaa hebe leeyahay geelihiisi markaa ataa tiradooda hesho markaa adag maaha midhihii geedaha inta geeda ninkan uu leeyahay uu beertee u maraysa waa la garan karaya dalagii u soo baxay waa waxaa la arkayo laakiin ninku dahabkii iyo fidadii u haystay lacagtii de wax dahsoon wey ganacsigii inuu ninkani dukaamo badan leeyahay waad garataa laakiin intay yihiin tootalkooda dee ma garan karaysa si sahlan laguma ogaan karayo markaa xataa xoolihii ganacsigu waxaa la odhanayaa waa alamwaal lbaaina waa xoolaha dahsoon waxaa kaloo soo gelaya xoolaha dahsoon rikaaski wixii gaaladu aastayee la helay dee beertiisunbuu ka helay isagunbay aqoonteed adigu laakiin macdantii lasoo qodanaya ee meesha loo tegayo banaankeed waa la arkaya nimankaa meesha isugu nin walba wiisa qodanay jafayo kii wax yar helayba waa loo jeedaayo waa la arkaya markaa macdanta iyo xoolaha nool iyo zuruucda iyo imaarta intaasi waa alamwaal aahira oo xoolaha muuqda intan kale aynu sheegnayna naqdigii ama maarata amaantii iyo curudu tijaarihi ganacsiga iyo rikaaski iyaguna waxay noqonayaan alamwaal albaaina labadaasaa loo kala qaaday haddaba xoolihii baainka ahaa xoolihii dahsoonaa saddex qoloba way biinway qaybin karaan inaad dowladda ku wareejiso oo iyadoo ay qaybisaa way bannaanta inaad adigu gacantaada ku qaybisaana way bannaanta inaad shaqaale iyo dad deersato dadkaasi ay qaybiyaan iyana way banaanta laakiin sidee fiican saddex weji baa ku jira labada la kala fadilaya waa inaad adigu gacantaada ku qaybiso iyo inaad dowladda u dhiibto ama inaad shaqaale u dhiibto shaqaaluhu dadka u qaybiyaan taa waa laga wada fadli badan yahay taas iyadu kuma jirto maaragtay waxa weeyaan hadalkan taagan khilaafkan taagan taas iyadu ma soo gelayso inta badan ganacsatadu shaqaalay diraan sooma shaqaale dadka u qaybiya waa biwakiilihiida weeyaan iyadu taa waa laga wada afdalsanyi oo iyada labadan kale inaad dowladda u dhiibtaana way dhaanta inaad adigu gacantaada ku qaybsaana way dhaanta ood miskiin walba adigu gacanta ugu rido oad cidna u dirsanin waayo waad hubsanaysa waxaagiinu meeshiisii ku dhacay laakiin wakiilkani dawladna ma ahoo sidii ikhtigii nabiga cala dowladda loogu dhiibay dowladdii umaad dhiibi adigiina meeshimaad qaybin inay dhayarsi badan u ka yimaado ayaaba dhici karta marka kaa isaga waa laga afdalsan yahay laakiin wuu bannaan yahay la kala fadilaya markaa ma inaad adigu gacantaada ku qaybiso ayaa afdale baa laleeyahay mise inaad dawladda ku wareejiso waa labadaasa la kala fadilaya qowl wuxuu leeyahay inaad gacantaada ku qaybiso afdala maxaa yeele waad hubsanaysa sidaas waad hubsanaysa waxaad hubtuu noqonaya qowlna wuxuu leeyahay in dawladda loo dhiibo ayaa ka afdala maxaa yeelay dowladdu iyadaa kaa xog ogaalsanoo dadka baahan iyo sida loo kala daran yahay iyo sida loo kala baahi badan yahay iyadaa ogsoonoo kaa xoog ogaalsan ama daalin ha noqoto dowladda maarata dowladdaas daalin ha noqoto ama mid markaa hagaagsan ha noqoto ma kala qaadayso qowlkaasi ma kala qaadayo adigu markaad gacantooda ku rido way kaa gudaysaa taasi waa hadal la inay kaa gudayso laakiin waaba afdal buu leey qowlkaasi qowlka saddexaad oo ka muctamadka ahee xooga badan ah waa in dowladii horta dowladdaa la fadilaya laakiin waa markay dowlad hagaagsan tahay oo wax walba meeshiisii dhigaysa hadday dowladdii daalin tahay oo ama dee kii u sarreeyeyba uu dee wax qariban yahay oo aan xuquuqdii iska ilaalinin ama kii loo wakiishay haddii maxkamada la yidhaha maxkamaddaa qaybinaysa ama wasaarad gaara la yidhaha wasaarad heblaaya sekada qaybinaysa oo markaa wasaaradii ay meel qariban tahay waxaa markaa afdal noqonaysa inaad adigu qaybiso hadday markaa meel hagaagsan oo quman oo wax xuquuqdii iska ilaalinaysa ay tahayna inaad iyaga u dhiibtaa afdala maxaa yeele iyagu dad aanad gaadhsiin kartayn bay gaadhsiinayaan sidoo kale dee waxaa la yidhi addafcu ila alimaami aqrabu ilaa baraa'ati dimma in dimadaadii ay beri noqoto ku wareejiddan dowladdaa u fudud oo kii miskiinka sheegtay ku kuu adigu siisay hadday dib ka caddaato inaanu miskiinba ahayn ama xaqiiqa ahaan ah, waxa weyaan sekadii kaama guri waa inaad markaa ninkii ka daba carabtood soo daydaydo oo aad wixii ka soo qaado oo aad haddana miskiinka laakiin dowladda markaad gacanteeda sidaa ugu rido berereex wax damboo lagu raacayaa ma jirto ama iyagu ha cunaan ama masaakiinta ha siiya ama muxuu ahaaye mid haniyaba ha u dhiibaan kol haddaad adigu ku wareejisay wax dambe oo adiga lagu weydiinayaa ma jiro marka waxay leeyihin haadaa aqrabu ilaa baraati dima dimadaadii inay beri noqoto saasaa u dhow marka xataa hadday jaair yahay dimadaadii beri way ku noqonaysa marka qoladaasi qolada dhexe waa waxyaalahay ku dooranayaan in imaamka mar walba laysaga dhiibo laakiin qowlkaa saddexaad ee kala qaadaya ma bay leedahay dowladani mise cadaalad ma laha ayaa muctamadkiiya waaye kaasi waa alamwaal albaaina alamwaal aahira dowladda haddaad u dhiibto way kaa gudaysaa iyada hadal ma leh haddaanad dowladdii uba dhiibinaad adigu iska qaybiso ama aad wakiilla u dirato ma kaa gudaysaabaa laysku hayaaba iyada makaa gudaysaaba iyada laysku haya maaha afdal iyo hawlaha maaha iyada khilaafkeedu afdalba maaha khilaafkeedu waa fil ijzaa arigii iyo geelii iyo loodii inaad aayarun adigu neefkaaga soo eridood miskiin yarun u dhiibto ma kaa gudayaa mise kaama gudaya laysku hayo qowle wuxuu leeyahay maba gudaysaba kaa gudi mayso oo maxaa dhacay oo aanay u gudaynin de wixii waa waxaan muuqda dowladdaana ka mas-uula dowladdana waajib bay ku tahay sekada soo ururiso waa arrin waajib ku ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam sucaad buu diri jiray dad markaa seka ururiya yaala dowladdana waajib bay ku tahay dadkaa inay dirto marka maadaama wixii xil dowladda saaran uu yahay adiga lagumaba dirin farahaad ka qaadaysaa intay dowladdii ku imanayso waad u haynaysaa dowladdaad u dhiibaysaa markaasuunbay markaa gudaysa qowl saasuu laakiin sida muctamadka ah waa laynaga yar fududeeye way kaa gudaysaa haddaad adigu bixisana way kaa gudaysaa haddaad dowladda u dhiibtana way kaa gudaysaa ama xaggii afdalka dee iyada tani hadal ma leh afdalkii waa in dowladda lagu wareejiyo in dowladda lagu wareejiyo ayaa iyada afdalkii u noqonayaa haddii dowladdu ay tan kaa dalbato kensa kadib hadday tidhaahdo kuuma bannaan inaad u diiddaan laakiin amwaalulbaainada waan qaybiye waad ohan karta anaa qaybinaya anaa qaybinayaad odhan kartaa iyaduna xaq kuguma laha inay markaa ku weydiiso xaq kugu yeelan mayso xoolihii daahirka ahaa hadday dowladdu ku weydiiso ma diidi kartid laakiin haddii xoolihii baainkaa ay ku weydiiso waxaad xaq u leedahay inaad tirahdo qaybinay ma qaybinaysaa idigu way kuu bannaan tahay taasi waad u diidi kartaa laakiin xoolahan daahirkaa iyadaa xaqle ma diidi kartido iyagaad ku wareejinaysa iyadaana afdal wuxuu hi wayukrahu waxaa la karaahaystaa an yanqula zakaata zakada inuu ka raro can beladilmaal halka xooluhu yaalaan fain naqala hadduu raro fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay tujziuhu way gudaysa waaani qowlka labaadna laa tujziu ma gudaysa buu leey wain naqala hadduu u raro ilaa maa laa tuqsaru fiihi salaatu meel aan salaada la gaabinaynin oo dhow faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaan tahay oo mushkilad male wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yajuusu may kolba hadduu raday waba ka gudi maaya masale kaluu waa masalada loo yaqaano naqlu zakaa zakada in halkii xooluhu yaalleen maaha meel kale aad ku bixiso waxaynu ka hadlaynaana waa zakaatulmaal zakaatulbadan iyada waynu soo aragnay waxaa lagu bixinayay qofka halkuu joogo akaatulmaalna horta waa karaahiyo inaad rarto oo adigoo maalan xoolaha halkan ay yaallaan aada magaalo kale sakada ku bixiso waa karaahiyo laakiin karaahiyadaasi ma heer waxay gaadhsiisan tahay aanay kaaba gudaynin mise waad ku dambaabaysaa oo marka yani karaahiyadu waa karahiyawaa karaahatu taxriime waa dambaabaysaa laakiin way gudaysa tujziu maca alii marka qowle wuxuu leeyahay haddaad zakadii rartay way kaa gudaysaa waana dambaabtay way kaa gudaysaa waana dambaabtay buu qowlleey oo dee wuxuu cuskanayaa inama sadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin wlcaamiliina calayha dee fuqarada iyo masaakiintu meesha joogaanba waa fuqarada iyo masaakiinti marka ama halkan ha ama magaalo kale ha joogaan xaggaasu ka eega kaasi labaad wuxuu leeyahay laa tujziuhu margudaysa xata isaguna xagguu ka eegayaa dee wuxuu leeyahay dadka xaqa kugu leh waa dadkan xoolaha ag marka kuwii xaqa kugu lahaa maya kuwo kalaad waa adigoo qofkii daynta kugu lahaa qof kaloo aan diinta kugubalahayn siiye xadiidka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa faaclimhum ana calayhim sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim waxaad u sheegtaa nimankaa in saka laga qaadayo kuwooda hanigaa kuwooda faqiirkaana lagu celinay idan naqligii ma banaano kuwii aqniyadooda markii laga qaado fuqaradoodii baa lagu celinaya markaa naqligii banaanaan maayaba halkaa ka soo baxaysa qowlkaasa markaa muctamidkaa in aanay xataa mujzi ahayn haddaba naqligii ilaa intuu noqonayaa guurintii waa intee ma masaafatulqasri marka la gaadhsiiyo siddeetan kilomitr iyo wixii ka badan ayuunbaa rarid noqonaysa mise magaaladaba lagama saari karo qola waxay leedahay wejibaa wuxuu leeyahay wixii masaafatulqasri ka sokeeya siddeetan kilo wixii ka sokeeya ka yar konton kilomitr iyo afartan kilomitr iyo meelaha hadii la gaadho tuulooyinkaa yareene dhadhow mushkilad ma laha laakiin yaan la fogeynin laakiin sida saxda ah meesha ay xooluhu yaalaan lagama saari karaa magaalada xooluhu ku dhaqan yihiin tuulo laba kilomitr ama saddex kilomitr u jirta looma rari karo taana wixii halkaa ay ka helaan bay calafkeeda ku leeyihin halkanna masaakiinta joogto ay calafkeeda lakin dee qoladii halkaa muxuu ahaaye eh, degenay hadday waktiga wujuubu zakaadka in yar ka hor magaalada soo galaan maalin ka hor ama laba maalmood ka hor markay waktigii sakada la qaybinay inay dhowdahay waqtil wujuubkii ay ogaadaan hadday soo galaan dadkii magaaladay noqonayaanoo iyaguna da qaybsanayaan kolkii waxooda qaataanna magaaladoodii yaray ayay iskaga noqonayaan soo arki laakiin intaad adigu qaadday inaad halkaa ugu geyso lama ogola muctamadku saasuu leey waaya wuxuu yihi wain xaala alxawlu wاlmaalu bibaadiyatin faraqaha calىa fuqaraai aqrabi اlbilaadi ilayhi wain xaala weli haddaa masaladii unbu ku jira naqliga wain xaala alxawlu haddii sanadkii uu soo wareego oo xawlkii sakada uu go-o wاlmaalu bibaadiyatin halkuu ninkani xoolaha ku dhaqdayna waa miyi masaakiinimo ma joogto halkaa geeriisu ku dhaqan yahay keligiibaaba degan halkaasuu ku irygeeli halkaas maara ya mise u ergeeye maa ya ma ergeeyaha u ereeye alaa kulli xaal meeshaasuu ku hayaado ku dhaqdaa geeliisi masaakiinima lama joogto xaguu geynayaa sakadii faraqaha wuxuu ku qaybin calaa fuqaraai aqrab lbilaadi ileyh magaalo halka ugu soo dhow meesha ugu soo dhow ee masaakiin laga helayo ayuu geynayaa akadiisa halkaa ma dhaafin karo halkaasuu markaa akadii uu ku bixinaya dee kuwaasa ugu xaqle ugu soo dhow waayahay wuxuu yidhi fain wajabat hadday waajibto calayhi zakaatu lfiri taasi waa akaatulmaalkii akaatulfiride hadday waajibto wahuwa fii baladin isagoo magaalo jooga wa maaluhu fii kayrihi xoolihiisiina magaalo kale joogaan fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahaa tajibu lifuqaraai baladi lmaali waxay u waajibaysaa halka xooluhu yaalaan masaakiinta joogta ilan waxaa la bixin doonaa waa maalkaa la bixin doonaa akaatulfitri oolaha la biinaya raashinkaa laga bixinaya marka halka xoolahaaga iyo raashinkaaga alaabta ay taallo ayaa masaakiinta joogta la siinayaa buu qowl oo xooluhu eegay sida akaatulmaalka oo kale waani qowlka labaad waa kii saxda ahaae tajibu lifuqaraai mawdici isagu halkuu joogo masaakiinta ku nool baa la siinaya wahuwa alasaxu kaasaana sixo badan waynu soo arag darsigeeni sakaatulmaal ku saabsanaa ayaynu de kusoo aragnay masalada marka iyada muctamidku waxa weeye qofka laga bixinaya halkuu joogo ayaa masaakiinteeda la siinaya xataa yanwiya annahaa zakaatu maalihi zakadii asixi mayso ilaa uu qofku niyoodo in waxaanuu bixinayaa zakadii xoolihiisa ay tahay aw zakaatun waajibatun ama zake waajiba ay tahay wa qiila waxaa la yidhi in dafaca ila alimaami hadduu dowladda u dhiibayo ajza'ahu waxa ku filan min hayri u dhiibiddaa ku filan min hayri niyatin niyo la'aan walaysa bishayin laakiin warkaasi wax ka soo wayajuusu waxaa kale oo bannaan an yanwiya inuu niyoodo qabla xaali dafci marka uu miskiinka u dhiibayo horteed inuu niyoodo markuu gaar u bixinayo wixii way u bannaan tahay wa qiila waxaa lahi laa yajuusu may kuma filla markuu miskiinkii gacanta ugu ridayo waa inuu niyeysan yahay inay sakadii tahay wain dafaca ilaa wakiilihi haddii markaa qofkii wakiilkiisa ahaa uu dhiibo wanawa lwakiilu wakiilkuuni uu niyoodo inay ninkii xoolaha lahaa inay sake tahayba aanu niyoon lam yujzi taasi kaga fillaan mayso faina waa rabbulmaali ninkii xoolaha lahaa hadduu niyoodo walam yanwi lwakiilu kii uu u dhiibayo masaakiinta si yidhina aanu waxba niyoonin faqad qiila waxaa layidhi yajuusu way bannaan way ku filan tahay isaga niyadiisiibaa ku filan wa qiila waxaa kale oo layidhi laa yajuusu kuma filla ilaa yujzi halkan wuxuu inoo sheegayaa shari min shuruud sixati zaka shardi loo shardiyayo zakadii inay kaa ansaxdo niyaa loo baahanya niya la-aan zaka ka ansixi mayso oo maalan sanadka dhexdiisii qaar baa shaxaad kuu soo dooranayao maanta waxii dhiibo waad u dhiibtaayo waad u dhiibtaayo qol tujaartuna waxay bixiyaanba way qoraan hadhow isid waxaan oo dhan ba ku xisaabi ilan waad bixisa iyaga laftooda niyadaad ku bixisay ma niyatu zakaa bay ahayd mise wax kalay ahayd haddayna niyatu zakaat ahayn ma ansaxay kaamay gudin sakadii waa lagaa doonay niyatu sadaqa kaagama filla sadaqad baa niyood dee sadaqadu waxaabay u badan tahay bata sunnaha inta badan dadku markay sadaqad yihahda xataa culamadu sunnahay u jeedaan qur iyo axaadiista tan waajibkaaba ugu soo aroortay marka markaad niyoonaysa inaad sadaqad niyootay kuguma filla inaad zakadii waajibka ahayd niyootay ama zakadii xoolahaaga aad niyootay ayay kaaga gudaysa qiil baa wuxuu leeyahay haddii aad dowladda u dhiibaysay oo adigoo isla maqanoo yar mashquulsan uun midi kuu soo galo waxaa keenood u dhiibtay un adigoon maalan iska warqabin kol haddaad dowladda u dhiibtay aada yar mashquulsanaatidbe waxay u badan tahay waxaad bixinaysa in dowladda sakadaa loo dhiiba inay saka lakin waa daciif kaasi ma walaysa bishay buu sheeku ku yidhi way qaadaa sakena way qaadaa hadday doonto waxyaalo kalena inay qaadaaba laga yaaba waxba markaa taasi kaaga fillaan mayso cashuurtuna sake ku noqon mayso markaa qiilkaas daciif wey markaa qofku waa inuu niyooday inay sakadii waajibka ahay tahay ama inay akadii tahay ku filan tahay inay akadii tahay oo uma baahno akaatu waajiba waajibnimada inuu niyooda amed haduu zake niyooday laakiin hadduu sadaqad niyooday waa inuu niyoodo sadaqadii ka waajibtay maalka maalka sadaqadii ka waajibtay inuu niyoodo ayaa la doonaya waayo niyadaasi waa goorma marka aad bahashii dhiibayso eed gacanta dowladda ku ridayso ama aad gacantii miskiinka ku ridayso asalku waa waktigaas waajibnimadeedu laakiin waxa bannaan markaad xoolahaagii kala saaraysaad in gaar u saarayso aad ugu talagelaysa intii sekada inay tahay haddaad ku talagalkaasi hadduu jiray de waaba niyadii inbaad gaar u saartay waxaad niyeysteed inay intii sekada tahay hadhow ay masaakiintii kuu timid adigoo iska mashmashquulsan baad u dhidhiibaysa waa ku filan tahay kole haddaad markii hore niyootay eed gaarka bixinaysa intan taasaa kugu filan sida muctamadkii waa sidaa qiil baa wuxuu leeyahay may markaad gacanta ugu ridaysay ilan markaasay milkigaa ka baxday ilan kolkanaad gaarka u saartay weli yaala xoolahan dee weli adiga al xoolahaagii bay ka mid yihiin masaakiintii ubaad udhigtay lakin waa xoolahaagi ilaa aad gacanta ugu riddo muu yeelanta isagu markaad gacanta ugu riddo qabdoodo markaasuu yeeshay oo milkigaagii ka baxay markaa markaa uu yeelanayo niyadii ha jirta buu qiin leeyahay laakiin waa daciif waa adkayn baa taa ku jirtoo de waxa weyaan tashdiid bay noqon dadki ku yar adkaanaysaa markaa aad gaarka u bixinayso ayaaba kugu filanba niyadii haddii aanad adigu qaybinayne aad dad dirsanayso dadkaasi ay qaybinayaan shaqaalahaagiibaad u diraysaa qaybinaya zakada dhowr qaab bay u dhici karta inaad adigu intood gaar u saartay sakadii niyootay aad isagana u dhiibtayo markaad u dhiibaysayna aad niyootay aad ku tirina waa sakadii sidaa ku qaybi deetana isla markuu qaybinayey niyadiisu ay ahayd waxaan sakadii hebel inay tahay sidaas waa sida ugu fiican adigiina waad niyootay markaad isaga u dhiibaysay isagiina wuu niyooday markuu masaakiinta u qaybinayay waa sida ugu wanaagsan waxaa kaloo suuragala inaad adigu xoole uun u dhiibtay oo aad ku tidhi xoolahan qaybi sakaba maad niyoonba isna wuxuu og yahay sakana in lagugu leeyahay markuu qaybinayey wuxuu niyooday inay sakadaadii tahay wuu qaybiyey calaa annahaa sakaatuka miyay saka kuu noqonaysaa taasi saka kuu noqon taasi saka kuu noqon mayso yeelay dee adigaa sakada ay kugu waajibtay adigiina niyadiiba lagaama heli marka iminka taa maxaa la waayey adiga niyadaadii baa la waayey laakiin haddii cagsiga ay noqoto say cagsiga unoqonaysaa adigu markaad isaga u dhiibaysay waad niyeysay inay sekadii tahay baad waxaad ugu dhiibtay isaga umaad sheeginba waa sekaba kumaad odhan isna wuu qaybinayo xoola aad daralla u sadaqaysanayso di fii sabiililahi ula baxayso ayuunbuu uqabo saasuubuu ku qaybiyey ma kaa gudaysaa haa way kaa gudaysa ila wanagii nidhi markaad gaar u saartay baaba kugu filayd niyada inaad raaciso markaad isaga u dhiibaysa haddaad raacisayna de waa okay iyaduna waa kugu filan tahayo markuu isaguna qaybiyo walow yaanu niyadii zakadaba ku qaybinine adiga niyadaadiibaa kugu filan waaya qiil baa wuxuu leeyahay qiil wuxuu leeyahay niyada muwakilku kuma fille marka wakiilka laftiisu masaakiintii ku dhiibay waa inuu og yahay waaliskatu sakaaan u dhiibay lakiin waa daciifkaasi waa daciifo wuxuu la mid noqonayaa uun qowlkii hore ee aynu soo nidhi markaad gaar u saaraysa waa kii qiil yari ku jiray laa yajuusu laha qiilkii lahaa markaad gaar u bixinaysa inaad niyootaa kuma filla ayuunbuu kani sii daba socdaa oo wuxuu le markay gacanta miskiinka ku dhacayso waa in niyadii la helo waayahay niyadiina halkaa ayaynu ku dhaafay wakiilka waynagii nidhi inaad wakiil u dhiibto oo wakiilku uu qaybiyo waxa ka afdalsan inaad gacantaada ku qaybiso inaad gacantaada ku qaybsiyo inay dowladdu qaybisana say u kala afdalsan yihiin waynagii ka soo hadalla waxyaalaha laga cararayo ee ka wakiilka loo diiday waxaa kamid inuu iskaba cunaa dhici karta danaajibu sheegi wakiilkii waan biiy waan qaybiyu buu ku yii ku yimid ku xaaji waan qaybiyey hadduu doonana guriguu soo dhigtayba ama isagaaba iska cunay markaa maadaama arrintaasi ay jirto wakiilkana aanu dowladii dhalin dowladdii shareecadaa ayaa wakiil uga dhigtay masaakiintii oo dowladdu masaakiintii bay matelaysa laakiin kanaad adigu u dhiibtay de ma matelaya adigu ku matelaya adigiina inuu ku khiyaameeyaa laga yaabo dowladdu laakiin masaakiintii bay matelaysa hadday khiyaamayso ilahay baa kala xisaabtamaya laakiin adigu ciddii matelaysa masaakintaad udhiibtay lakiin markaad kaagan wakiilkaa u dhiibto kani adiguu ku matelaya waxaa lamid ah wakiilka jamciyadahan iyagu isxilqaama ee sekada ururiya wakiiluun weeyaan adigay wakiil kuu yihi dowladnimay dirsan dowladii ma haddii dowladu dirto oy soo ururee tiraa waa caadi dowladdiiba yihi laakiin haddaad dowladnimo dirina ruqsad yar iyo waxbay idanba iska soo qaadama ruqsad iyo wax laakiin iyagaa maaragtay socdo mama aha dad markaa eh, eh, muwaliin loo dhiibay wilaayo loo siiyey ma aha de adigunbay wakiil ka noqonaya wuxuu ihi wain xasla cinda alimaami maashiyatu falmustaxabu an yasima alibila wاlbaqra fi usuuli afqaadiha wاlghanama fi aadaaniha fain kaanat min azakaati kataba lilahi sadaqat aw zakaatu wain kaanat min aljizyati kataba jizyatu aw sagaaru waay halkan arrin kale oo iska fiican ayuu sheegaya wuxuu ihi wain xasala haddii ay ku soo ururto cinda alimaami imaamkii yani dowladdii haddii ay soo hesho maashiyatu arin xoolo nool oo zakaa ari iyo geel iyo lobay soo ururisay zakaa falmustaxabu sida fiicani an yasima waa in markaa uu calaamadiyo ama uu sunto alibila geeli iyo walbaqara locdii fii usuuli afkhaadiha afkhaaddeeda ama bawdyaheeda xaggeeda sare gunta guntaa inuu markaa xagga sare ah inuu ka calaamadiyo oo ka markaa sunto ayaa la sunneeya walhanama arigana inuu ka sunto fii aadaaniha dhagaha inuu ka sunto ayaa la sunneeyaayoo fiican weeye fain kaanat min azakaati xoolahan dowladdu ay soo ururisay hadday zaka tahay kataba wuxuu qori markaa qofkii suntayey lilaah buu qori lilaah ilaahay baa le wey ama sadaqatun sadaqad weey ama zakaatun zake buu qori wain kaanat min aljizya xoolihii jizyadii gaalada laga qaaday cashuurtii gaalada laga qaaday hadday tahayna kataba wuxuu qori jizya waa jizyuu qori aw sakaarun sakaarun sakaar buu qori sakaarku waa yani waa waa dullayn waa xoolihii gaalada lagu duleeyey wey marka sakaar buu qoray marka waa maxay in la sunto xoolihii markaa dowladda xoolihii ummadda loo maarata dowladdeeda danta guud ahaa ama sadaqadii ahaa masaakiintii dadkan loogu talagalay ama jizyadii iyo waxaasoo kale ahaa in la sunto oo weliba nooc ay yihiin lagu qoro ila way kala duwan yihiino si hadhow ilan kuwana dadbaaleh jizyaduna waa iska dan guud oo dee guud baa lagaga shaqaynaya zakadiina dad gaaraa marka in la kala sunto la kala calaamadiyo ayaa sunno u yahay anas bin maalik radi allahu tacala canhu kama fi saxiixayn waxa uu leeyahay inan yaroo ay walaalo ahaayeen baa dhashay cabdullahi bn abi alxa oy xagga hooye isaga ka walaalahayn anas ayaa dhashay deetna soo qaaday si nabigu calayhi salaatu wasalaam uu afka markaa wax ugu mariyo maarata yani Eh, intuu timir yar wax u calaliyo markaa afka ugu geliyo barakada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u helo markaa ilmihii yaraa buu la yimid markaasaa waxaan usoo galay buu yihi nebigiio haye markaa maxaynu dhahnaa baalkii lagu suntay maxaad tirahdaa ya madanihii haya nabiga calayhi salatu slam madanihii haya oo subtaya markaa geeli geeli zakada isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku suntaya ayaan markaa u soo gelay buu markaa waa arin markaa sunno ah waa laakiin xaaraana in wejiga wax lagaga sameeyo wejiga lagaga dhigo meelaha adag ee bawdyada iyo ayaa laga suntaya laga sunti maayo wejiga isagu waa xaaraan wey wayajibu sarfu zakaati ilaa amaaniyati asnaafin axaduha alcaamilu wmin sharطihi an yakuuna xura faqihan amiina walaa yakunu miman xarumat calayhi sadaqaة min dawi اlqurba fayujcalu lahu اhamnu fain kana اhamnu akara min ujrati camalihi rudda alfaadilu calى baqiyati اlasnaaf wain kaana aqala tumima min khumusi اlkhumusi fi axadi اlqowleyn wa min الzakaati fi اthaani halkan waxaynu ka gelaynaa haddaba yaala sekada qaabkii loo bixinay waynu soo aragnay in la dibdhiga inay mamnuuc tahay kii diiday sida laga yeelayo la soo ururiy wixii o dhan laysu wada keen la sunnadiyo la kala calaamadi yaa la siinaya haddaba wuxuu ihi wayajibu waxaa waajibaya sarfu zakaati sakadii in loo qaybiyo ilaa amaaniyati asnaafin sideed qolo oo ilaahay subxaanaه wa taعala kitaabkiisa uu ku sheegay inama الصadaqaatu lilfuqaraaءi wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum wa fi الriqaabi wاlghaarimiina wa fii sabiili اllaahi wabni sabiili sideeddaa weeye ariidata min allahi wallahu caliimu xakiim afar laam ku jiran iyo afar fii ku jiran weeyaan laba xarfu jar bay kala wataan axkaam baana u kala duwan waynu arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu idhi axaduhaa midka koowaad alcaamilu ka ugu horeeya waa shaqaalihii wa min sharihi waxaa loo shardiyayaa shaqaalihii an yakuuna inuu yahay xuran addoon la dirsan maayo faqiyan ay fii abwaabi zakaati baabkii zakada inuu fiqigiisii hayaa la doonaya amiinan qof lagu kalsoon yahay waa inuu yahay walaa yakuunu waa inaanu ka mid ahayn miman xarumad calayhi sadaqatu dadkii sadaqadu xaaraanta ka ahayd oo min dawil qurbaa qaraabadii nabigaah calayhi salaatu wasalaam reer bani haashim iyo reer bani lmualib iyo mawaalidoodii fayujcalu yujcalu lahu la siinaya shaqaalaha asumunu sideed meelood oo meel sakadii fain kaana sumunu haddii sumunkii akara min ujrati amalihi shaqadiisii uu qabtay marka la eego isagoo kale shaqadanoo kale inta lagu qabto haddii umunkii uu ka bato rudalfaadilu wixii soo haray waxa lagu celin calaa baqiyati asnaafi toddobadii qole ee haray wain kaana aqala haddii markaa umunkii intii uu noqday ay shaqaaluhu wixii markaa ujro noqon lahaa ay ka yaraato tumima waxa laga soo dhammaystiri min khubuusi lkhumusi khumusulkhumuskii haniimada ayaa laga dhammaystiri fii axadi lqowleyn labada qowl ee masalada ku jira mid ahaan siduu leeyahay wa min azakaati mayna zakada toddobadii qaybood ee kale ayaa lagu noqon fi thaani qowlka kale siduu leeyahay caamilku waa shaqaalaha zakada loo dirayo kii saaciga ahaayee dee maamulayay kolba meel tegayay dabcan waa markaanu dowladda mushahar ku lahayn isagoo dowladda mushahar caadiya ku lahoo maaragtay maaliyadda ka qaata marku haddana akadiiso waba la siin maayo waa ku qaadanaysa mushaarka haadaad mushaar kuqaadasa wayatay waba ku yeelmaysa markaa akadii laakiin nin aan mushaar kale u qornayn ayaa la yidhi sakada soo ururiya oo shaqaalana kaxayso deetana shaqaalihiisii waxaa ku jira qoraagii waxaa ku jira xisaabiyihii waxaa ku jira maaragtay waxa weeye cariifkii cariifku waa maxay waa dee mxuu oday dhaqameedkii ama kii de halkaana reer hebel baa degeygeymrtkulba eh, meel isaguna markaa soo tustusay waxaa ku jira askarigii askar buu ubaahanayaa sooma waa laga boobiye askartii uu kaxaysanaya aan laakiin iyaguna mushaahar dowladda kulahayn dad kale hadday mushaahar dowladda kuleeyihin wax kale ma jiraan waa shaqadoodii bay wataan ay mushaharka kulahaayeen waxaa soo gelaya kuwii markaa dee ilaalinaya soo garan mayse kii markaa dadka qorayey dadka markaa mutaystay fuqarada iyo waxaan iy soo ururinaya iyaga laftooda isu keenayo waxaaso dhan waa shaqaalihii kuwaas ayaa markaa qolada koobaad ay noqonaysa caamilka cidda dirsan kartaa waa dowlad qofkii sekada lagu lahaa isagu sekada isagu qaybinayn dowladba ku wareejinayni shaqaalaan qoranaya aan wax ka siiyo lama ogola cumaashan waa cumaasha dowladda ay dirto laakiin adigu wixii aad dirsato waxaa la doonaya mushaharkooda in adigu qabto waayo dee adiga waxaa kugu waajiba inaad sekadii iska wareejiso ilaa intaad wareejinayso wixii kharashaad adag ku markay kaa wareegto ayaa kharashkii kaa wareegaya marka markay dowladda ku soo wareegto way kaa wareegtay kol hadday kaa wareegtay kharashaadkii markaa xagga dowladdu de u baahatay ayaa zekadan laga bixinaya laakiin wixii aad adigu qarash kaaga baato iminka qaarkood baa meelo fogfog ka soo dira oo maalan waaye maalan halkaa waxay ku siiyaan markaad soo dirto xawaaladdu waxaanay goosanaysiiyo waxaan yaa qabaa adigaa qabade kama goyn kartid sekada ilaa intay gaarayso ama gacan dawladeed baashi ku dhacayso ama ay gacan miskiin iyo dadkii mutaystay ay ku dhacayso wixii qarashay u baahata adigaa qaba laakiin gacantii dawladdu markay ku dhacdo ayay haddana qarashaad usii baahanaysa qarashaadkaasaa markaa inama sadaqatu lcaamiliina caleyha halkaasa markaa soo gelaysa haddaba shuruud buu leeyahy shardiga koobaad waa inuu xor iyo addoon lama dirsanayo addoon arrintani loo diri maayo waa inuu lab yahay oo de wixii waa nooc wilaaye ah waa mas-uuliyad dhul badan baa laga yaabaa inuu bahdo inuu soo maro waa inuu faqiih yahay fii baabi zaka waa kee kaasi soo ururinaya ama kanun magacyada un qorqoray dadka maarata ama eh, tirada un qoraya halkaa shan baad ka qaaday halkaa lix baad ka qaaday hadduu intaa qorqorayo waxba kaasi inuu fiqi badan leeyahay la shardin maayo ama sidoo kale kii dhiidhiibayy war alaab qaado halkaa dhig lalahaa tan qaado halkaa dhig kii lalahaa kaasina inuu faqiih yahay waxba loo shardin maayo laakiin ninkii zakada isagu ururinayay ee qofkan maxaa ku waajibay isaa eegayay de waa inuu baabkii zakada fiqigeedii waa inuu hayo oo markaa eh, dheh kaga jirin waa inaanu kamid ahayn dadkii zakadu xaaraanta ka ahay oo ahlu beytkii nabiga aleyhi salaatu wasalaam reer bani haashimi reer bani mualib waa inaanu ahayn ilan iyaga zakaba looma ogolayn ninkana zakaa meeshii wax laga siinay shuruuddaa marka la ysla helo dadkaa haddaba kaa qoraagaa iyo kaa dadka soo xashrinaya iyo kaa waxaanba dee maamulaya ee maarata qof walba wixii ku waajibay sheegaya iyo waxaasoo dhan waxaa loogu talagelayaa zakadii isu soo ururtay sideed meelood ila sideed qoraa ahayd soo ma sakada sideed sinfi baa lahayd sideedii meelood sideed islaag baa zakadii loo kala dhigaya sideed oo islaag ayaa sakadii loo qaybinaya markay de arrinta ay dowladdii tahay marka meel kamida ah ayaa waxa yeelanaya shaqaalihii sheekhu caamilkii soo horreysiiyey aayadda quraankiina maxay yd inama asadaqaatu wlmasaakiin wlcaamiliina caleyha ka saddexaad buu sheekhuna wuu soo qadimay waxaa halkan loo soo qadimay baa la yidhi isagaa lagu bilaabaya isagaa horta wiiisa la siinaya markaa haddaba isagii ilan isagu wiiisa nin muqaabil buu qadanaya shaq qabtay kuwan kale shaqa maqanaya waa un maaragtay waxa weeyaan waa waa de waa waxbaa la taraya lakiin isagu ninkani shaq qabtay oo muqaabilkii shaqadiisa shqaayadiisiibuu qaadanaya haddaba isaga sideediiba markii meel loo meel ahaan ayaa waxaasoo shaqaale ah loogu talagelaya dee waxaa laga yaabaa inay ku fillaan weydo markii la eego qof walba shaqadu hayi baa la eegayaa shaqadoona kale maxaa lagu qabtaa intaasaa lagu qabtaa intii unbaa la siinaya loogama mid kasta intii marka loo xisaabiyo haddii meesha qorigoodii uu intii kafay waayo iyo hadii uu ka bataba mid walba xukun bay yeelanaysa haddii uu ka bato dee waxbaa ka soo hahay inta ka soo hadhay toddobadii meelood kalaynu ku kala daraynaa si siman laakiin haddaanay waxba ka soo hadhin ee iyagii sekadii ay daalac usoo raacaan ma looga buuxinaya toddobadii qayboodba dib loogu noqonaya wax laga soo jarjaraya mise bangigii caadiga ahaa lagu noqonayaao xoolihii dowladee guud ayaa la odhanayaa war way halkan soo buuxiye oo khumusulkhumuskii iyo sahmulmasaalixibaa lagu noqonaya khumusulkhumus bay iska cabiraan laakiin waxaa loo jeedaa waa maalulmasaalix xoolihii masaalixda danta guud loogu talagalay markaa eh, in danta guud laga qaadi karo la yskuma diidana inay dowladdu xaq u leedahay inay danta guud ka soo buuxiso bal xataa waxaa bannaan in marka horeba sekada toddoba meelood loo qaybiyo shaqaalaha la yidhahdo waxaa ladinka siinayaa danta guud xoolaha guud baa ladinka siinayaa sekada faraha ka qaadan xataa laydha way bannaanta dee marka isdhintana in looga soo buuxiyaa way bannaan tahay laakiin halka muranku ka taagan yahay sekadii ma laga soo buuxinayaa inta isdhintay oo toddobadii meeloodee kale dib ma loogu noqonayaayo qayba ma laga soo jarjaraya marka qowli wuxuu leeyahay waxba laga soo jari maayo sideed baa ilaahay sekadii wada siiyey sideeddii si siman baynu ugu qaybinnay kan ay ka yaraatay meelaha kale ha looga buuxiyo laakiin toddobadii qayboodee kale siman baa ilaahay toddobadan usii sideedan u siiyey toddobadan la taaban maayo laakiin muctamadku waxa weeye ilaa nimankani shaqadan ay kuwan u qabteen bay ku qaadanayaan waxoodii waa looga soo jaraya sida muctamadka way bannaan tahay in looga soo jaro haddii markaa halkaa guud laga bixiyana iyaduna caadi weyn waaya halkaa ka koobaad kaga baxa waathaani ka labaad alfuqaraau fuqaradii weeyi wahum iyaguna aladiina laa yaqdiruuna waa kuwaan awoodu lahayn calaa maa yaqacu mowqican wax meel kaga dhacaya min kifaayatihim baahidooda fayudfacu ilayhim waxaa la siinayaa maa tazuulu bihi waxay ku baaba'do xaajatuhum baahidoodu wa ku tiranto oo min adaatin qalab ah yugtasabu biha lagu shaqaysto aw maalin ama raasamaala yutajaru bihi lagu ganacsado fain curifa rajulun nin hadii lagu yaqaanay bilghinaa ani inuu yahay nin hodana yahay uma daca faqra aqiirnimuu sheegtay lam yudfac ilayhi la siin maayo ila bibayinatin inuu marhaati keena mooyaane waaliuka saddexaad almasaakiinu masaakiintii weeyi wahum ladiina kuwii weey yaqdiruuna awood u lahaa calaa maa yaqacu mowqican wax dhan qayb kaga dhacaya min kifaayatihim baahidooda walaa yakfihim si aan baahidoodii wada daboolay fayudfacu ilayhim waxaa loo dhiibayaa maa tatimu bihi lkifaayatu wax markaa baahidoodu ay ku dhamaystiranto fain ra-aahu hadduu qofkii markaa kuu yimid kii markaa sekada qaybinayay hadduu arko kan u yimid qawiyan in xooga inuu yahay oo shaqaysan kara oo uu yidhahdo oradooduu xoogso deetana wadacaa uu sheegto annahu laa kasba low inaanu shaqa camal la-aan baa wadanka ka jirta buu yidhi shaqa anigoo ka shaqeeyo ma jirto nin jaamiciyaanahay waxaasaan bartay waayahay meel ka shaqeeyo waa kan adiguba igee ma jirto camal la-aan baa jirta buu yidhi acaahu wuxuu markaa siini min hayri yamiin isagoon waxba dhaarinin ayuu iska siin u akadii siinaya waqiila waxaa la yidhi mayana ninkani waa nin xooge yucaa biyamiinin markuu dhaarta kadib baa la siin wain idacaa hadduu sheegto ciyaala waa runa buu yidhi anigu waa maarata iskuma fillaan laakiin caruur baan leeyahay caruurtiina waxba uma hayo lam yuqbal laga dhegaysan maayo inuu caruur leeyahay ilaa bibayinatin ilaa u caddayn keeno labadaa qole aynu horta isla labadan qole waa labada ilaahay ku bilaabay inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin fuqarada iyo masaakiintaaleh fuqara iyo masaakiin maxaa u dhexeeya waa kan ilahay laba qolo ka kala dhigay sekada waxaale baa ilaahay yidhi fuqarada iyo masaakiinta haddaba culammadii waxay isku qabteen faqiir iyo miskiin maxay ku kala duwan yihin imaamu shaafici raximah llahu madhabkiisu waxa weeye faqiirkaa horta daran oo miskiinkaa dhaama maxaa nimankii doonta lahaa maxaa ama safiinatu fa kaanat limasaakiina markab dhan le baa miskiin baa marka fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr niman masaakiin oo badda ka shaqaysta ayaa baa la yidhi laakiin ta faqiirkii markaa isagoo waxba maha oo waxba la yidhi faqaaru dahrigu waa lafahan dhabarka markaa faqiir qofka hadduu dhabarka ka jaba faqiir baa la yidhaahdo ay musaabu fii faqaari ahri halkii faqaaru ahri markaa ninkan waa dhabarka ka jabay waxba islama hayo wey marka waa maxay baahidiisii wax la sheego oo uu dabooli karaa ma jirto wax la sheego yani hadduu wa helo wax aan naf lahayn oo sooqaad lahayn weeyaan wixiisu yani hadduu maalan maalintii toban doolar baahidiisu ay tahay hal doolar iyo laba doolar iyo waxbala'aan iyo intaasuu joogaa saddex doolar waxaan naf lahayn miskiinku laakiin waxbuu helayaa macquula laakiin waanay ku filay toban doolar maalintii u baahan yahay laakiin waxa uu helaa maalintii waa sideed iyo toddoba iyo meelahaasuu hela marka miskiinku wuu ka xaalad fiican yahay faqiirkii labada qolaba waa la siinaya zakadii laakiin de waxaa shardiga in aanay ahayn rag xoogsan karayo shaqo iyaga u munaasiba helay hadduu ninku yahay nin shaqaysan karayo xooga hase ahaatee uu caajis yahay iska seexanayaayo shaqo walba maaragtay meel walba waxaa looga eryayaa habsaab iyo dibdhac iyo laakiin da nin shaqaysan kara weya hadduu maarata waxa weeyaan dadaalo kaa lama siinayo sekada waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi eh, xaq kuma laha zakada eh, mid haniya iyo mid markaa dimira mid markaa awooda oo muktasib noqon kara oo shaqaysan kara oo awooda ta laba nin baa u yimid oo ku yidhahda ya rasuul allah waanu baahanna deetana saasuu eego inay yar xoog yihiin buu arkay markaasuu yidhi waxaan idiin sheegayaa laa xada fiiha lighaniyin walaa liqawiyin muktasib zakada xaq kuma laha nin hodano maarata waxa weeyaan xoola haysta iyo nin xooggan oo shaqaysan kara oo shaqo helaya hadduu xoog yahay oonu shaqadii helaynin dee waa la siinaya oo camal la-aani ay jirto wuu leeyahay diyaar baanahaya waa kane halkeen markaa u shaqo tagaa oo aanu isagu wahsanaynin waa la siinaya haddaba maxaa la siinaya labadan qolaba waxaa la siinayaa kii faqiirka ahaa waxaa la siinayaa wax dakli ku filan uu ka helo hadduu beer qoday yahay inuu beerti waxaa ku fiican yahay dhul baa loo iibinaya uu beerto xoogaa raasamaaloo siidhkii iyo intaa uu siisto beershi ku hagaajiyana waa la siinaya waa kaasaa la isku filow hadduu nin ganacsiga iyo waxaan garanaya yahay raasamaal baa loo dhiibaya markaasa dukaan loogu maarata ku fura la odhanaya shaqayso hadduu yahay xirfad leh nin sanca yaqaana tolliinka iyo wixii lamidka ahaa dawaarilaa loo furaya wahaakada markaa lama doonayo ninkan inuu sanad walba soo noqdo in ninkan la diro oo macasalaama la idhaahdo oo markaa waxaw saaku anbabaxo sake dambe aanu soo hunguraynin ayaa loogu talagelaya laakiin de inagu wixiiba garaam garaam yar marka loo qeybiyo tijaarti dee markaa sekadii markaa shaqadeedii ma qabanayso sanad walba uu taaganya doolar baad udhiibtay laba doolar baad udhiibtay bishii horeba lama soo dhaafay de markaa sanadkana waa taagin laakiin markaa qofkii san la sameeyo dee sanad walba intaasoo kun oo qof ayaa laga bixinayaa faqiirnimadii marka dambe ummaddu markaa ummad ka wada baxday bay noqonaysaa ummadaha kale wax tarta markaa qof wali wuxuu ku fiican yahay ayaa loo eegaya haddaba waxay su-aashu tahay qofkii iska yimaada miskiin baana hayiraaba miyaa la siinaya mise waa la yska hubinaya waa la eegayaayo waxay yidhahdeen culammadu ninkan haddii lagu ogaa xoolo markhaati baa la weydiinay in xoolihiisi baabaeen laakiin haddaan waxba lagu ogeyn xoolo muuqdana aan loo arkaynin waa la iska siinayaa nebigu alayhi sala labadii nin uu iska siiyey markii markaa uu waba ku arki u iska siiyey baa markaa yidhaahdeen oo inshituma actaytukuma markhaati mu weydiinin laakiin haddii lacag loo ogaa waa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam lahaa sadaqadu saddex unbay u banaanaan kartaa kii markaa xoolaha lahaa ee xoolihiisi ay halaagsameen deetana saddex ninoo tolkii ay ka markhaati kaceen in ninkii faaqa iyo musiiba ay ku dhacday marka markhaati baa la weydiinaya haddii laakiin aan waxba hor hore lagu ogeyn waxba la weydiin maayo kan aynu nidhi waa xoog ee yiri camal la-aan jirto camal ma hayo miyaa la dhaarinayaa inuuna maaratay waxa weyaan shaqo munaasiba helaynin ma lagu dhaarinaya mise la dhaarin maayo waa kaa shaqu ku sheegay laba qowl muctamadku waxa weyan waxba la dhaarinay haddii la tuhmo uun mooyaane haddii la tuhmo hadii la tuhmo waa la nadban ayuu markaa laakiin waxaaba muctamad ka dhigayaa ma weyni tuhima xataa haddii la tuhmo inaan waxba la dhaarinayna la siinayo haddii xaalkiisa daahirkiisaasi uu markaa aan ah, maaratay wa wax beeninayaa aanay jirin hadduu laakiin caruur sheegto uu yidhahdo caruur baa ii joogta caruur baa ii joogta buu yidhi carruurtii de waa la soo arki karaya aan kula soo aragnaa la odhanay na soo tus markaasaa markaa deetana dee lagu jaanguya wixii la siinaya baa kala badanaya oo dee midna waxaynu siinaynaa markaynu ogaano maalan inay shan doolar maalintii ku filan tahay dukaan markaa bishii dee boqol uga soo bixi karaan oo faa'iidabaa loo furay kii aynu ogaano in toban doolar ku filan tahay waxaynu isku daynaa meel markaa bishii de maarata saddex boqoloo uu ka heli karo in markaa loo wax markaa ku filadaa la doonaya yomi yoomiyihii u baahnaa uu ka helo marka de markuu caruur leeyahay wixii la siinay way badanayaan ilan macaruurti wuxuu ku biiliyo u baahanaya marka waa lala soo hubinayaa sala allahu wasalam calaa nabiyina allah aclam al-shabaab waxooda saka ma la dhihi karaa de hadday saka qaadeen hadday saka kaa qaadeen waa ood joogto oy kaa qaadeen way kaa baxaysa waa maxay farqiga udhaxeeya cashuur iyo sako de miyagaa shaqaba iskule sakadu wax ilaahay waajibiyeyoo dad gaar u waajibiyey cashuurtuna wax dowladdu ay waajibsatay oo iyadu ay soo qoratay dadka ka doonayso oo iyadu ay howleeda ku bixinaysa dadkii ilaahay uu sakada siiyeyba aan loogu talagelin cashuurtii haddaan u niyoodo sakadii dowladdiina aan u dhiibo ma ii noqonaysaa sako ilayn dowladdii sako kuma weydiinayse cashuur bay ku weydiinaysaa maya sekema ku weydiin cashuur bay ku weydiin cashuurtan halkay maraysa waad ogtahay askarigaa qaadanaya garsooraha qaadanaya waxaa qaadanaya min madaxweyne ilaa shaqaalaha ugu yar ayaa qaadanaya dadkii sekada loogu talagala ma qaadanayaan seke kuu noqon mayso boqolkiiba sagaasha ya sagaashan geela miya waxaa laga calaamadiyaa qoorta iyo qadaadka haddaan wejiga laga calaamadin dembi maaha wixii wejiga ka soo haray dembi maaha laakiin dee waa meel laga fiicanya aan ka jawaabnay tii hore af carabiya dadkeenna qurbaha joogaa sakaatulfitrida way soo diraan oo dadka dalka u soo diraan ee xukunkeedu muxuu noqonayaa sakaatulfitrigaas haddaanay de meel kale ku bixiyaan haysan meeshoodiina aanay ka helayn dad masaakiin muslimiina oo iska caado jamciyadaha ururiya sadaqaadka iyo sakooyinka ma u bannaan tahay inay xafiisiyo ku kireeyaan ama gawaari ku kireeyaan xoolaha bar ka mida meey kuntu fii makaanin maa walam yakun fiihi siwaay faja-a ilaya shaksu yasarnii can maalin agtasibu min shayin xaraam can maalin kana fii amasi اxaajati ilj lam yakun yaclam ana hada shay aladi yabiichu xaraam kama kana ظaahira fii qowlih qala hal astatu an atasarafa an tafica bima iktasabtu min tilka tijaarati faqultu lahu nacam dalika almaalu yakunu maalak kana faqiira muxtaaja lakin lam akun aclamu jawaab masl fi waqti اljawaabi waxiina baxatu atabayan ananii waafaqtu sawaab fahal waqactu fi ismi sheikh wuxuu leeyahay nin baa ii yimid xaaraan ka ganacsanayey markaasuu igu yidhi wixii aan ka ganacsaday xaaraantaasi ma ii xalaalba kaasaan ku yii wuu yii faqiirna wuu ahaa wuu yii baahan jawaabta maan garan laakiin wa markaan xaaladiisiida malaha aan waxaan siluun buu yii waa ninkan baarwad iska qaado xalaalo iska qaadaan ku yii markii dambeed masaladii baadayna inaan saxnaabaa ii caddaatay marka miyaan dambaabin anu inaad sanaydba halkay kaaga caddaatay ma garanayaan sanayd nin xoolaw xaaraan shaqaystay aad ku tiri iska hayso <laughs> markaad baadheelka kaaga soo baxday inaad salaama ma garanayo dee kitaabahan malaha arag baad aragtee calaa kulli xaal qofku inuu futwado looma ogola cilmi la aqoon la-aan inuu fatwado looma ogola xataa hadduu sawaabka waafaq qaadiyaani fi naar soo ma garanaysa qaadiyaani alqudaatu alaaa fi ljanna wa qaadiyaani fi naar qaadiyaani fi naari maxaa ah? labada qaadiya naarta gelaya midi xaqii oo uu garanayu garab maray midna isagoo waxba garanay bu iska xukumay ama ha waafaqo saxda ama yaanu waafiqina isaguna naartuu gelaya markaa waa inu qofku iska ilaali neefkii dhegta ma laga jari karaa si loo calaamadiyo haddii aanay de cadaab tacdiib aanay keensanana wax yaro markaa khafiifa tahay waa laga yaabaa inay iska banaanaato hadda ma xasuusto naqli culamada iyagoo ka hadlaya arrintaasi iyagu in dee laga subto sumaddii caadiga aad lagu dhigo ayay dee ka hadlaan marka in qeyb laga gooyo wax diidaya ma garanayo wallahu aclam ma gudayso lakin d adxeebadood anagu ma talagelinbe